adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa halkee bilowdaa bilowgii adduunyada baratabkee bilowdaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa xumaantiyo kulan waana wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba aad noo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur ee keenan waa khamiis taarikhdu waxay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha nofembar sanadda labada kun saddex iyo labaatanka qodobada xiisaal aad duurnimadan barnaamijka ku maqli doontaan waxaa qeyb ka ah reaal madrid waxaa la sheegayaa inay go-aan ka gaari doonto mustaqbalka tababaraheeda miyay ceri doontaa barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa tobanka tababare ugu taajirsan kubadda cagta ayaa lasoo saaray haddaba kaalinta koowaad tababarahee ku jiro barnaamijka ayaan idinkula wadaagi doonaa luis suaresne waa hawaamaan ka haysta waayey darwin nunis iyo labada dhaliye ee la barbar dhigay kadib markii xulkiisa uu ku hogaamiyo guulo wax ku qodobadaas iyo qodobada kale ugu waaweyn ee ciyaaraha ayaan kuu soo gudbin doonaa mar kale iyo barnaamijka ciyaaraha duur keenay dhegeystayaal usoo noqod wanaagsan markan barnaamijkeena ayaan guda gelaynaa qodobka ugu horeeya haddii aan soo qabto kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa tababaraheeda carlo angelogi waxaa la warinayaa in uu ka jawaabayo su-aalo laga weydiiyey mustaqbalkiisa bilihii ugu dambeeyey iyadoo la ogyahay in qadaraaska uu kula jiro kooxda reer spain uu ku ogyahay dhammaadka xilli ciyaareedkan ku guda jirno ee labada kun saddex labaatan labada kun afar labaatan carlo angeloti ayaa horaantii xilli ciyaareedkan waxaa la sheegay inuu heshiis la gaaray xiriirka kubadda cagta brazil oo uu tababaro u noqon doono xulka qaranka brazil balse waxa uu dhowaan sheegay in arrintaasi ay ku timid amba ay tahay mid been abuura oo isaga laga sameeyey warbaahinta wadanka spain waxay sheegtay in real madrid ee qiimeyneysa shaqada uu qabtay carlo angelotti labadii sano ee hore uu joogay santiago barnabeo markaana aanay jirin cabashooyin iyo saluug badan oo ay kooxda ka qabta tababaraheeda waxa kale oo los angeles amba los blancos ay ku andacootay inay ku qanacsan tahay sida uu maamulayo kooxda isagoo aan ka diyaarin xaaladda ay ku jiraan isla markaana heer sare ay kooxdu hadda ku jirto gaar ahaan in loo keenay beddelka karen benzema oo kooxdaasi isaga tegay islamarkaana safkooda safka hore keliya kusoo kordhiyay jolos moto oo ay weliba amaha ay ku soo qaateen wararku waxay intaa ku darayaan in reaal madrid aanan weli carlo angeluti kala hadlin mustaqbalkiisa balse ay go-aaminayaan in dhammaadka xilli ciyaareedkan ay miiska la fadhiistaan farentino bares ayaa qorsheynayay inuu carlo angelotti u bandhigay heshiis cusub oo laba sannadood ah balse waxay waxwalba balse waxay wax walba xiri doonaan guulaha ay kooxdu kusoo heyso xilli ciyaareedkan dhinaca koobabka islamarkaana haddii uu kooxdu kula guuleysto koobab hor leh in kooxdu ay usii dhaafi doonto in uu xiddigan amba tababare carlo angelotti uu kooxda sii joogi doono si uu usii leeliyo kooxda los blancos ee ku ciyaarta garoonka santiago barnabo islamarkaanaan xilka laga qaadin tobabarra carlo angeluti wararka kale ee ciyaarahane louis wares ayaa ammaan kala dullaacay xidigii liverpool darwin nones oo uu ku tilmaamay mid ka mid a ah weeraryahanada ugu wanaagsan adduunka waqti xaadirkan waxa uu magacaabay waxa uu magacaaba laba dhali oo ay waxyaalo badan iska siman yihiin xidigan kadib markii salaasadii saddex gooli waxba ay ku karbaasheen bluviya kulan ka tirsanaa isreereebka koobka adduunka ee labada kun lix iyo labaatanka xidigan ayaa liverpool laba jeer shabaqa usoo taabto wuxuuna caawiyey xulka tababara marcos besley oo ay diiwaan gasheen guushoodii saddexaad oo xiriir oo ay ka sugayaan bisha nofember bilaha nofembar iyo oktoobar ay garaaceen brazil argentina iyo bluvia darwin nones ayaa hadda hogaaminaya weerarka uruguay iyadoo luis suares uu dhaliyay lixdan iyo sideed gool oo ciyaartooyda taariikhda ugu goolasha badan badanla kursiga keedkan u fadhiya xulkiisa uun yahay suares ayaa safta kulankiisii ugu horreeyey ee xulka uruguay tan iyo intii ugu dambeysay koobka adduunka ee lagu qabtay qatar sanadkii hore waxa uuna markii uu dhammaatay ciyaartii blufi warbaahinta u yimid ammaanna uu kala duldhacay darwin nones waxa uu ku bilaabay waxaan haysanaa mid ka mid a ah nambarka sagaalaad ee ugu fiican adduunyada oo aanu aragnay inuu yahay darwan nones waa inaanu ka faa'iideysanaa oo aan la faraxnaa si uu usii wado bandhiggiisa cajiibka ah waxa uu leeyahay astaamo uu ku sababo aniga iyo edison kafani elian harland wax kasta ayuu leeyahay waa uu soo koobsaday wax walbana sida gooldhalinta dadaalka iyo nafuridda xulka in lagu qiimeeya ayayna mudan tahay ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey louis suares oo ammaan kala duldhacayay xidig ay xulka iskala tirsan yihiin ee darwin nones já ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta arsenal gabriel joses ayaa qirtay in aanu ahayn ciyaartoy ugu wanaagsan dhalinta goolasha inkastoo uu kooxdiisa gaanaris usoo iibsatay inuu noqdo dhalyaha koowaad ee hogaaminaya safka hore ee weerarka kooxda kubadda cagta arsenal gabriel joses ayaa awoodi waayay inuu shabeqa soo taabtay ciyaartii xulka qaranka brazil ee guuldarada gooli waxba ay ku xambaarsatay argentina habeenkii salaasada waxaana sii kordhaya rikoorka gooldhalin xumada isla markaana kulamada uu gool la-aanta yahay ay sii gaarayaa sagaal ciyaarood oo xulkiisa qaranka ee brazila ah. lix iyo labaatan jirkan ayaa lix iyo labaatan ciyaarood oo premier league u sabta arsenal wuxuuna dhaliyay kow iyo toban gool xil ciyaareedkii hore waxauuna u sheegay inuu qabto shaqooyin badan oo ahaa inuu gool dhaliyo isagoo qirtay inaanan muhiimadiisu ahayn keliya gool uu dhaliyo waxa uu yidhi koobkii adduunka ee labada kun sideed iyo tobankii waxaa jiray waxyaabo badan oo idhahaya waa da yar tahay maskaxdeeduna waxay ka duwanay sidaasi laakiin maanta waxaan ahay nin koray waxaana bartay qoys waxaana fahamsanahay muhiimadda kubadda cagta u ii leedahay waxaanan garanayaa waxa ay tahay inaan fiicnaado amba aan sameeyo khasaare kastaoo ciyaareed khasaare kastaoo ciyaareeda u soo wajahdana waxaan doonayaa inaan ka gudbo waxaa jira waxyaaba aanu maamuli karaynin waana tababarka raadinayaa waxaana isku dayayaa inaan dhaqaaqo si aan kooxdeedu ugu caawiyo guul waxaan rumaysanaha in guulashu aanan ahayn halka aan ku xooganahay laakiin haddana waxaan dhaliyaa waana halkaan u joogaa gool dhalin xulka qarankana aad ayaan iskugu dayaa in aan ka caawiyo inay guul gaaraan mar walbo waxaan dhalin doonaa goolal mar kale waana dhici doontaa waxaana shaqadeyda si adag u qaban doonaa si aan uga jawaabo dhaleeceynta mana ihii ciyaartooy ku farxaya ammaanta oo keliya waxaana rajaynayaa in kooxdu ay iga ogaato taasi si aan guulo kale ugu hogaamiyo kooxdeyda isla markaana kooxdu ay u noqoto koox meel sare gaarta isla warar kale ciyaaraha ku guda jirnay xiriirka kubadda cagta adduunka ee fifa ayaa soo saarta qiimeynta xulalka adduunka waxaana kaalinta koowaad ku jira oo laga furi la-yahay xulka qaranka argentina oo ku guuleystay koobkii adduunka ee labada kun labaiyo labaatanka xulka qaranka england ayaa si weyn usoo dalacay kadib markii uu soo durqay amba usoo baxay tartanka euro labada kun afariyo soo galeen kaalinta saddexaad iyagoo ku xigo xulka qaranka faransiiska oo booska labaad ku fadhiya kulamada caalamiga ah ee bisha nofembar toddobaadkan la ciyaara kadib waxaa hoos u dhac weyn u yimid xulka qaranka brazil oo laba maalmood amba laba kaalmood hoos uga dhacay halkii uu hore ugu jiri jiray kadib guuldarad amba guuldarooyinkii xiriirka ee xulka qaranka kasoo gaaray israreebka koobka adduunka oo ay la ciyaareen xolo kala duwan waxaana laga badiyey kulamo ay la ciyaareen uruguay colombiya argentina halka ay barbara galeen eguadoor taasi oo ka dhigan in afar ciyaarood oo xiriira oo israreebka koobka adduunka aysan guuleysan xulka qaranka brazil belgium ayaa soo gashay kaalinta afraad waxayna ka sarreeyaan brazil oo shanaad ah halka netherlands iyo portugalna ay ka sarreeyaan spain oo ku jirto booska sideedaad iyadoo talyaaniga iyo croatiana ay soo xireen tobanka xul ee ugu sarreeya marka la fiiriyo argentina iyo koobaada faransa ayaa labaada ah, england saddexaad ayay soo gashay belgiumna afraad ayay ku jirtaa halka xulka qaranka brazilna kaalinta shanaad uu u dhacay netherlands ayaa lixaad soo tiigsatay xulka qaranka portugal ayaa toddobaad soo tiigsaday halka sideedaadna spain uu fadhiyo sagaalaadna italy ayaa fadhiya xulka ugu dambeeyay ee tobanaadna waxa uu yahay croatia oo wacdala dhigayay maalmihii ugu dambeeyey from Derby hagaag dhegeystayaal usoonoqod wanaagsan markan qeybta labaad ee barnaamijkeena ayaan gudagelina kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa dib u heshay difaaca bidix ee kooxdaasi luka show oo tababarka la bilaaba kooxda koowaad iyadoona muddadii uu maqnaa kooxdiisa ay ku dhibaatoonaysa sidii u buuxin lahayd booskiisa lukashow ayaa dhaawac muruqa uu kasoo gaaray ciyaartii tottenham ee agoosta sagaal iyo tobankeedii guuldarada labada gool iyo waxba ay ku xambaaratay kooxda kubadda cagta united garoonkeeda oltraford balse waxuu maalmihii ugu dambeeyey tababar uu ku qaadanayo garoonka carriham kooxda koowaad ayuu la midoobo oo uu tababarka la bilaaba kahor ciyaarta adag ee hadda kooxdiisu ay la ciyaareyso kooxda kubadda cagta ee everton waxaana haddii ay dhaqaatiirta kooxdu ku qancaan inay wax dhibaata uu gaaraynin uu noqon doonaa ciyaartooyga amba ciyaartiisii koowaad ee muddo saddex bilooda ah kadib uu u safto kooxda kubadda cagta united-ka labadii xilli ciyaarood labadii ciyaarood ee bilowga horyaalka wolfis iyo tottenham ayuu kusoo bilowday lukashow laakiin waxa uu liiska dhaawacyada galay amba uu kula biiraa terel maleeshiya oo kasooaan kasoo kaban qaliin lagu sameeyey xagaagii hore taasi oo keentay in sergio logro amaah uu kaga soo qaataan kooxda kubadda cagta ee tottenham regolan ayaa isaguna dhowr kulan oo uu dhaawac kaga maqnaa booska difaaca bidix waxa uu ciyaaraya kooxda xidigaha kale ah sefio amrabad victor landolof iyo diaga dalod kuwaasi oo dhammaantood aan booskooda ahayn treshiya malaysia ayaa isaguna bishii hore dib ugu soo laabtay tobabarka fudud kadib qaliin jilibka oo lagu sameeyey waauuna dib u dhac uu ku yimid waxaana la filayaa in mar kale garoomada lagu harki doono sanadka cusub ee labada kun lukashow in united-ku uu kusoo laabto waxay ka caawin kartaa ay leeyihiin dad fara badan in kooxdu habaacsanaantii difaaca bidix ee ka qabtay in markan uu kasii yaraan doono islamarkaana xidigan uu ka caawin doono kooxdiisa in ay booskaasi u hesho sidii xidigan ugu caawin lahaa kooxaha horyaalka wadanka ingiriiska ee premier leaga ayaa lagu soo waramayaa inay ku dagaalamayaan saddex xidig oo ka tirsan real madrid oo mid walba ay dooneyso inu amaha kusoo qaadato bisha january ee sanadka cusub real madrid ayaa dii dirsin ciyaartooya qadka dhexe a ah, dhaawacyo kaga maqan yihiin ayaa la ogeyn inay bixin doonto xidigahan laakiin afarta kooxood ee kala westham united everton stone villa iyo newcastle ayaa dhammaantood doonaya inay la seexdaan xidiga qadka dhexe ee kooxda reer daniel cabalos laacibkan oo hore uu soo ciyaaray arsenal amaha uga tegay ayaa waxa uu si weyn u raadinaysa kooxda kubadda cagta ee aston villa oo uu tababare u yahay ona emry oo si fiican ula socda qaab ciyaareedka laacibkan ayaana sidoo kale waxa uu leelinayay sanadkii labada kun sagaal tobankii waxa uuna amaha uu ku joogay kubad sameeyahani marka la fiiriyo kooxda daniel cabalos ayaa kasoo kabanaya dhaawac uu anqowga ka qabay waxuuna ogyahay in ay adag tahay inuu boskan helo kooxdiisa xilli real madrid taasina ay ku filanaan karta ayaa layidhi inay xidigan ay si bilaash ugu bixaan floteri bares ayaa isaguna ogolaan karo villiam barg haddii loo ballan qaado boos joogto ah si uu xidigan kooxdaasi ugu ciyaaro kubad sameeyahan ayaa hagaagigan sayaxanay real madrid heshiis cusub oo gaaraya ilaa iyo juun labada kun toddoba iyo labaatan wuxuuna horyaalka premier league ka ciyaaray laba xil oo ah amaha ku joogo arsenal oo u sabta todoba iyo toddobaatan ciyaarood wuxuuna u dhaliyay laba gool shan kalena waa uu caawiyay xidigan marka la fiiriyo intii uu amahda ula joogo kooda kubadda cagta arsenal waxaa si rasmi ah loo shaaciyey dheriyada laga sameyn doono isku-aadka tartanka yuro labada kun afar iy labaatan ee la ciyaari doona bisha juun waxaa sa maqan saddex wadan oo reebka soo gelaya balse waxaan ka maqnaan doonin ilan halad oo dalkiisu si niyad jab ah uga haray kaasi oo aan gebi ahaanba euro lagu arki doonin dhalyahan kooxda city ayaa si ciriiri ah iskaga haray tartanka wax uuna kooxdiisa amba xulkiisaba aysan kasoo muuqan doonin iskuada tartanka euro labada kun afy labaatan oo la sameyn doono maalinka sabdida decembarna ee tahay labo waxaana aada loo socon doonaa halka ay xulalka ay ku kala beegmaan iyo sida afarta dheri ee loo sameeyay lagu kala qeybiyo kooxaha waxaa mid walba uu kooban yahay mid lix wadan mid midba midka kale kusoo xuli doona taasi oo ka dhigan in lix guruub ee ku koobnaan doono euro labada kun afar labaatan saddex waddan oo isla reeb dheeri ah soo gelaya ayaana la sugayaa si ay uga qeyb noqdaan safka reer yurub ee u gelaya wadanka jarmal wadanka jarmalka yuro ayaana la filayaa in xulalku ay isku arkaan waxaana kuwa dheeriga ah ay iskugu aadi doonaan euro si ay xulalkoodu helaan dheriga koowaad waxaa ku jiro jarmalka portugal faransa spain belgium iyo england dheriga labaad waxaa ku jira hungary turkiga romania denmark albania iyo austria dheriga saddexaadna waxaa ku jira netherland scotland croatia slovenia slovakia jek republic iyo jek republic halka dheriga afraadna ay ku jiraan talyaaniga serbia switzerland saddex wadan oo isla reeb soo garaya ayaana buuxin doona marka la fiiriya saddexdaasi wadan ee dheriga afraad ku jira si xulalku ay u helaan una soo dhamaystirmaan isku aadkana loo sameeyo toddoba kooxood oo premier leaga ayaa kasoo horjeesta oo codeeyay sharciga la meelmariyey ee dhigaya amba ogolaanaya naadiyada in bisha january ama amahyo kasoo qaataan naadiyada kale ee isku milkiilayaasha yihiin taasoo lasoo bandhigay kooxa ayaana kasoo horjeesta labaatanka koox ee premier leaga ka ciyaara ayaa shir ay iskugu yimaadeen waxay magaalada london ay ku ansixiyeen amba ku codeeyeen koox kasta ciyaartooy kasoo ammaan karto naadiyada kale ee isku milkiilayaasha ay yihiin amba halka qof uu isku leeyahay sharcigan ayaa la fasaxay in newcastle oo isku leedahay shirkada b i f ee sacuudiga ee ciyaartooy badan sida ronaldo maney mahres iyo kuwo kale ay kasoo qaadan karto kooxda al itihaad iyo alhilaal alnasri iyo alahli dhammaantood saddex iyo toban kooxood ayaa meel mariyay sharcigan waxaana kasoo horjeesa toddoba kooxood oo magacadoodu bannaanka yimaadeen halka sidoo kale lasoo bandhigay naadiyada taageere laakiin arrinta layaabkale ayaa waxay tahay newcastle iyo manchester city makiilayaasheeday leeyihiin naadiyo kale oo ciyaartooy ah, ama ay kaga soo qaadan karaan in ay hadda kasoo horjeesteen ansixinta sharcigaani sida uu qoray wargeyska the times toddobada kooxood ee kale a ah newcastle manchester city sheffield united chelsea everton wolfis iyo nottingham forest ayaa dhammaantood kasoo horjeesta sharcigani iyagoona ku aan ducoodeyn sharcigan uusan ahayn mid waqtigan gelin karaa oo aan la dooneynin in kooxuhu bisha january sanadka cusub ee kooxaha kale ay isku milkiilayaashiin ay kasoo qaataan ciyaartooy si ay xilli ciyaareedka inta ka dhiman ay ugu ciyaaraan taasi ayaana kooxuhu ka dhex dhalisay khilaaf xoogan iyadoo kooxaha qaarkoodna ay soo dhaweeyeen halka kuwa kalena oo ay ku jiraan city iyo newcastle ay kasoo horjeeseen sharcigan uu noqdo mid meel marsan oo ay kooxuhu ku kala qaataan ciyaartooy tababarayaasha ugu taajirsan adduunka amba heesta lacagta ugu badan wakhtigan ayaa la shaaciyay waxaana lagu garaacay amba kaaninta goobaad laga riixday beb guardiola jose marino winger iyo sir alex ferguson kuwaasoo intaba aan kasoo muuqan kaalinta koobaad macalinka cusub macalin cusub saaxadda tababarnimada oo muddo dheer usoo ciyaaraya united ayaana noqday tababaraha ugu taadirsan isagoo dhinaca iskaga riixay macalimiinta qaata mushaaraadka ugu badan ama mushaarooyinka ugu badan ka qaata kooxooda beb guardiola oo tababaraha ugu mushaarka badan horyaalka premier leaga sanadkii hore siyaca qandaraas cusub oo soconaya ilaa iyo sanadka labada kana dhigaya tababaraha kaalinta koobaad kaga jira mushaarka ayaa kaalinta afraad kaga jira liiska tababarayaasha bilaash uu taajirsan waqti xaadirkan wayne rooney oo ah tababaraha kooxda heerka labaad ee ingiriiska bringham city ayaa noqda tobabaraha ugu taajirsan waxuuna heystaa adduun lacageed lagu qiyaasa boqol shan iyo labaatan milyan oo geni waxaana weerayaankii hore ee unitedka muddo saddex iyo toban sano usoo ciyaarayay kahor inta uusan shaqada tobabarnimo ka bilaabin wadanka mareykanka diego bablo simeoni ah, ayaa atletica madrid tobabarwa ayaa kaalinta labaad soo galay hantidiisa waxaa lagu sheegay inay taa boqol iyo laba milyan oo geni iyadoo joseph marin uu saddexaa fadhiya balse isku darajo yihiin pep kuadiolo oo city hogaamiya saddexda tababara aan wakhtigan shaqaha ka helin ayaa ku dilay liiska tababarayaasha ugu taajirsan waxayna keliyiin asa winger saralkis ferguson iyo zizu zinedin sidani kaalinta tobanaad ayuu ansi winger ku jiraa shaqadiisana ugu dambeysa arsenal soddon milyan ayaa lacagtiisa lagu qiyaasay yohan cloba liverpool hogaamiye soddon iyo carlo angelotti oo real madrid afartan milyan ayuu heystaa saralkis ferguson oo shaqadiisii ugu dambeysay united-ka konton milyan ayuu heystaa stephen gerard oo kooxda al-itifaaq hogaamiya toddobaatan iyo kow milyan jesus dinadin oo shaqadii ugu dambeysay real madrid sagaashan iyo sagaal milyan ayu esa beb guardiola boqol milyan ayu esa waxayna isla mid yihiin ninka roomo hogaamiya joseph marino oo boqol milyan hayso diego pablo simeonina waxa uu heystaa boqol iyo laba milyan adeedka ayuuna hogaamiya wayne rooney ayaa kaalinta kulaad ku jira bringham city ayuu hogaamiya boqol shan iyo labaatan milyan ayuuna heystaa wuxuuna noqdo tababaraha ugu taajirsa waqtixaadirkan kubadda cagta tababarayaasha jooga guud ahaan halinta barnaamijka tan iyo kulankeena